بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري يسألون رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في baabi taxriimi saydi lilmuxrim taxriimu saydi ugaadhi oo la xarimay lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa xaj buu ku jiraa ama cumruu ku jiraa qofkaasaa waxaa la yidhaahdaa muxrim waxaa laga xarimay min jumlati maa xurim waxyaalaha la xarimay ee loo diiday maxduuraadka waxaa ka mid ah qatlu sayd inuu dilo ugaadha asaydna waxaa loola jeedaa maanta meeshan kullu xayawaanin xalaalin barriyin mutawaxishin dabca xayawaan kasta oo xalaal ah in la cuno oo la gowracdo ay xalaal tahay asalka haddana berri ahoo xayawaankan aan badaha iyo biyaha ku jira aan ahayne berriga ah. haddana mutawaxishahoo dadka duurjoogahoo fiigahoo dadka bannaanka looga cararaya dabci ahaan iyo asalkiisa marka laga hadlayo haddii la yidhaahdo kullu saydin xalaal qubaadha aan xalaasha ahayn ee xaaraamta ah waxba dhib ma laha waana imaan doontaa qaarkood in la dilaaba bannaan oo la samray xayawaanka hadduunan ahayn barri oo uu yahay mid badda ku jira oo mallaygii iyo wixii badaha ku jira ee laga ugaadhan jiray iyaguna qofka xaj iyo cumro ku jira labadaba waa loo ogol yahay ilahay baa wuxuu leeyahay uxilla lakum saydu lbaxri wadacaamuhu mataacan lakum alisayaara baddaas wixii ku jira ee ama dul hahaabaaya ama laga soo qabsado xalaal weeyaan qofka xaj iyo xumar ku jiray waa odhan karaa oo waa ka soo daban karaa waxurrima calaykum saydu lbarri maa dumtum xuruma intaa xaj iyo xumro lagu jira laakiin waxaa la diiday ugaadha barriga barigaasi waxaa lagu sii qayda haddana mutawaxish waa uga cararaysa oo duurjoog oo fiigtaal ah oo cararaysa middaa wey midda laga hadlaayo barriga ugaadha joogta asal ahaanna sidaa u ah xoolihii bahiimatul ahaa ee iyaguo barriga ku dhaqana geeliya loo iyo adhileh qofka isagoo xaji xubno ku jira waa gowracan karaa dhib ma laha waxaa kaloo jirtaa haddii xoolahaas noocaasee ka hadalay uu mutawaxishi noqdo geeli baaba duurka iska garayba oo iska cararay sida hadda geela australia iyo lagu sheegoo kale ee duurka iskaga jiray sida ugaadhi oo kale qofkii arkaan ka cararayo ugaadha geela xoolaha noocaase ee asalkooda uu ahaa xoolo la dhaqdo oo dadka weheshada laakiin tawaxus uu ku dhacay waxay soo galayaan saydulbarri waxaa ujeeda waxay soo galayaan bahiimat lancaam lianna alasla walcibra alcibratu huwa alasl cibradu waa asalka geelan geel weeyaan arina ari weeye lona lona weeye walow habata wa nabiga calayh isalaatu wasalaam waa kii saxaabadiisa ku yidhi markuu ka cararay leeg geela oy ka daba ordeen oy gaari waayeen nin saxaabiga uu ku dhuftay leegkiisa oo ilaahay ku xabisay xoolahana daqataan waxaa ka miduu yidhi mid oo awaabid ah oo tawaxushaya saa u ugaa dhabu nabigu calayh salaam marka yatawaxashu almunsiyu neefkii xoolaha ee dadka la dhaqmi jiray marbuu waxshi noqon karaa carari kara marka kama saarayso inuu yahay xoolihii la dhaqanaayey ee la qalanayay ee qofka muxrimka xajii cumro ku jira uu gowracan karo asalkii maadaamuu ahaa xoolihii bahiimatulanacaamka ah wabilcagsi xayawaankii duurjoogta ah hadday noqdaan xayawaan ma'luuf ah oo garalugtii iyo gorayadii iyo eelaeeladii iyo sagaaradiibaa waxay noqdeen iyo qoollaydiibaa waxay noqdeen wax dadka la nool oo carbisan ayaguna saydulbarri weeyaan oo xooloo kaley noqdeen la dhihi maaye asalkoodii baa la raacinayaayoo ma bannaana in la gowraco ama la cuno ama la dilo fii xaalati ixraam qofka asagoo muxrim ah marka sayd اlbaxri waa la ogol yahay laakiin sayd اlbari lama ogolo waxyaalahu ilaahay ku imtixaamay bayna ka mid tahay ummatu muxamed asxaabu rasuuli illaahi gaar ahaan sala allah alيh ali wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum wa ribaaxukum liyaclama allahu man yakhaafu bilqayb ogaadha sulxuulxudaybiya markii nabiga calayh salaam cumrat alxudaybiya u yimid yaa ugaadhii la raadin jiray ee fardaha lagu caydhin jiray ee duurka loo geli jiray ee maalmo qaadan jirtay ee dadku iyagoo laga yaabo maantood inay ordaayaan waxba soo waayi jiray ee ilaahay wuxuu ku imtixaamay inay intay soo dareerto ay saxaabada iska soo dhex gasho midii dhulka socotayna waxay noqotay tanaaluhu aydiikum wixii buubaaya oo dhanna waxay noqotay warrimaaxukum warmihi marka waxay noqotay imtixaan lagu imtixaamay saxaabadii markay damcaan inay hadda waxaan ilaahay u soo xerogeliye ay u mohdeen baa waxaa la yidhaha iskugu dhowaaneen waa imtixaan wuxuuna ilaahay muujinayaa qofka ka baqaaya ee ilaahay ka cabsanaya haybka isagoo xaalatul hayb ilaahay subxaanahu wa tacaala waana arkaya laakiin innaga ma aragno waciidkiisi iyo cadaabkiisi iyo ciqaabtiisina waa wax innaga aan arkayn uu noo sheegay markaa qeybkaas iyo inaan ilaahay oga baqaynay iyo in kale ayuu ilaahayna soo uga imtixaamay saxaabadu marka far mayna qaadin ilaahayna waa ka ilaaliyey hungurigoodina waa ilaashadeen baynamaa yahuud ilaahay baa ku imtixaamay mallaygii was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id taatiihim xitaanhum yowma sabtin shuraca wa yowma laa yasbituuna laa taatiihim ayaguna kadalika nablowhum bilahi kadalika nablowhum bimaa kaanu yafsiquun imtixaan bu ayaguna ahaayo ayagu imtixaankoodii faasiqiin bay noqdeen oo malaygii baa la yidhi ha ogaaranina maalintaas sabtida maalintaasoo deena bannaanka soo istaagi oo xeebta soo tuulani maalmaha kalena baddaasi ku jirtaan inaynu siikii waayo oo in la waayaab laga markaas intaad intay xeeladaysteen oo dar u sameeyeen ay maalinta ka dambaysa isagoo dalka ku dhex jiraan la babaxeen hungurixumo iyagana marka lagu ceebeeyey iyo inay sabri waayeen imtixaankiina ay ku dhaceen meesha ummatu muxamed saxaabadii nabiga calayh salaam gobnimadoodii la ammaanay inayn wixii u dhowaanin oo ilaahay subxaana wa tacala ay u hoggaansameen marka sayidka iyo ugaadhaas waxaa la diidan yahay waxa weeyaan qof muxrima ama xaggan cumro ku jira hadduu soo ogaano waxa uu ogaano isaga waa ka xaaraam qofkii kale ee asaga aan soo ogaanin ama muxrima ama xalaalana waa ka xaaraam isaga waa ka xaaraam oo nahyigaasa soo arooray wuxuu gowracana xaaraam buu noqona uu dilana xaaraam bay noqonaysaa oo muxrimkii kale xaj ku jirana waa ka xaaraam kii iska xalaashahaana xaaraam bay ku noqonaysaa liannahu neefkaa wuxuu ku dhintay yad iyo gacan xaaraam ayuu ku dhintay oo xalaal aan ahayn haddii uu soo ugaaro qof xalaalahu xaji cumra midna ku jirin oo isaga naftiisa umuna soo ugaadhanina isaga ama naftiisii iyo dadkii muxrimiintaha labadaba ugu soo ugaadhay oo dadka xujayda xoogow sagaaro usoo diloo sagaarada sii buusiilayo daraaddood ugu soo gowracay xaaraan bay ka noqonaysaa isagii iyo dadkiiba xaaraan bay ka noqonaysaa isagana niyadaas iyo qaabka uu sameeyey dadkaasna ayaguna waa muxrimiin weeyaan hadduu laakiin asaga usoo ugaadho aad adiga cuntid kadib dami hilibkii lala mushaarakeeyo oo muxrimiintii iyo dadkii ay xajka ku jira la cunaan ayagu dhibaato ma laha labadaba waa u bannaan tahay labadaba xalaal bay u tahay labadaba xalaal haddii ay mushaarakeeyaan laba qof oo midna xaj iyo xumro ku jiraa waa muxrim midna waa xalaal way isla ugaadheen oo way isla dileen labaduba xaraamay ka noqonaysaayo waxaa kulmay sabab mubiixa iyo sabab muxdiraho oo muxarim oo xarima ayaa kulmay fi luxuum bayna ku kulmeen walasl fi luxuumi taxriim asalna hilibka waxaa u ah xaaraam inuu yahay adnaa shubha ayuu hilibku xaaraan ku noqonaya loogu dhowaanaya masalatu alistiyaad bilkilaab iyo markii warmaha ah, leebta lagu ugaarhanayo iyo haddii ayado biyo ku dhacay laarki iyo hadduu eykala kale lawxay waa kii giddi lagu xarrimaya alaslu fi luxuumi ataxriim weeyaan laakiin hadduu qofka asaga soo ogaado isagoo xalaala waa lala cuni karaa waxba dhib ma laha haddaan lala mushaarakaynin walow ishaaraba allah ka dhigay aan lala mushaarakaynin ama meh iyaga daraaddeeda ugu soo gowracin dhibaato ma lahaa wixii isaguu soo ogaana in lala cuno sidaa darteed laba xadiid baa ugu weyn baabkan xadiidu sacd bni jahaama radi allahu canhu alayhi iyo xadiid abi qataada alxaaris bni ribciyi alansaari labadaas saxaabada ay ku wareegaysaa oo midna la diiday ugaadhiisii midna ogaadhiisii la cunay culmadana waxay ku jamciyaan dhowr jamaaca wax ugu qaahirsan ugu u mashhuursan in la yidhaahdo saxabu kugu soo ugaaray halwa dadkaas muxrimiinta ah daraadood iyo nabiga ayuu usoo ugaaray saasaa loo diiday abuqataadana markii uu wax u kaalmeeyo waaye asaga sidiisa u ugaadhay dadka la socdayna ay ka qayb qaadan waayeen buu nabiga calayh salaam yidhi waa risqi ilaahi nasiya cuna waxba dhibaataa ah ma lehe qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can ibni shihaab azuuri can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin radi allahu canhuma can isacb bni dahaama allayhi annahu ahdaa lirasuuli illaahi sala allah alay wasalam ximaaran waxshiya dameer forow buu soo hadiyeeyey wa huwa nabiga oo bilabwaa'i abwa jooga oo umase biwaddaad jooga waa meel makiya madiina udhaxaysa halkaas isagoo jooga ayuu dameer forow soo ogaanay sacab bni dahaamahan waa soo keenay nabigu u keenay calayh isalaatu asagoo xay oo nool may aheene wuu soo gowracay marka xubintuu u keenay bay isku hayaan oo rijlu ximaar iyo shiqu ximaar iyo cajsu ximaar intaba soo arortay almuhim nag gowracan oo hilibkiisii uu soo qaybinayo oo qaybiyey ayaa nin walba wax ku soo hagaagay nabigana waxooga keenay calayh isalaatu wasalaam fa raddahu calayhi waa ku radiyey rasuulullaahi sala allah calay wasalam wuxuu yidhi kaa qaadan mayna waa diiday inuu ka qaata hadiyada nabigu waa qaadan jiray laakiin maanta waa halyeen la diiday bisababin sabab baa loo diiday sababtu waxaa weeyaan sacab wuxuu u soo ogaadhay nabiga inuu marti qaado oo ugaadha ku marti qaado daraaddii buu neefkan isaga iyo ugaadhan u soo dilay qaala wuxuu yidhi falammaa an ra'aa markuu arkay rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam maa fii wajhi sacab baa wuxuu leeyahay nabiga markuu arkay wejigayga wuxuu ku sugan oo murug iyo walbahaara oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam khayru khalqi illaah oo intii hadye loo keenay hadyadii kugu soo diiday aad buu isku xumeeyey markuu arkay nabiga wejiga ninkan isxumaynaya ayuu nabiga sala allah alay wasalam u cudurdaartay sababta raddigan uu caddeeyey in asaga daraaddii ama asaga ahaantiisaan la diidanayne sabab kale oo ugaadha ah inay tahay qaala innaa annagu lam naruddahu maana raddinin calayka korkaana ugaadha ilaa annaa xurum muxrimiin baan nahayoo cumraan ku jiraa cibaadaan ku jiraa xaj iyo cumro qof ku jirana ugaadha ma ugaadho haddii isaga dartii loo soo ugaadhana ma cuno waa ka xaraan taas marka macnada waxa weeyaan haddii qofka hadal lagu dhaho ama wax lagu dhaho uu ku ta'afuro oo saamayn ku yeelata sababna ay tahay wax keenay hadalkaasi in sababtaas la caddeeyo si qofka asagaa wixii qalbigiisa galay uu oga bogsado marka ama waxaa ficila ama qowla oo adiga samaynaysa adoo ku gar leh ku leh laakiin qofka asaga ah xumaan buu u arkay inaad xumaanta ka saartoo tidhaahdo sidaa sidaa sidaasaan u sameeyey ama hadalka aan u si asaga marka uu shakigii iyo shubahaadka oga baxaan taasaa laga qaadanaya saraaxada nabiga sal allahu calay wasalamna waa laga qaadanoo wixii sharciga qofna lagu maaragtay raaligelin mahayo qofna lagu jeclaan mahayo shareecadu siday tahay unbaa la mari nabiga cala slam faraddahu calayh ooma mujaamalaynin waa ku diiday sal allahu calay waali wasalam maadaamuu sharciga uu masalada ayadaa ku khilaafsan yahay xayihii iyo xishoodkii nabiga lagu yaqaanay ee uu ahaa ashaddu xayaa min alcadraa'i fii khidriha xishoodka isaga ah fii hada almaxal markii meeshan oo kale la joogo xaq la caddaynayo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi in allaha laa yastaxyi min alxaq saasoo kale siday saxaabadu dhihi jireen ya rasuul in allah laa yastaxyi min alxaq oo kale wey marka xaq lagama xishoonayo qaala xaddaanaa yaxya binu yaxya wa muxamed rumxi wa qutayba saciid jamiican dhammaan can ileyth bni sacdin xaa waxaddaanaa cabdi bnu xumaydin qaala akhbaranaa cabdurazaaq bnu hamaam akhbaranaa macmar ibnu raashidin xaa waxaddaanaa xasan alxulwaani ibnu caliy xasan ibnu caliy alxulwaani قال حدثنا يعقوب يعقوب بن سعد حدثنا أبي يعقوب بن إبراهيم بن سعد يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يعقوب kala jiro yacquub ibn ibraahim isaga la dhaho kaas waa sheekhu a'immata sita uu ahay yacquub ibn ibraahim adawraqi laakiin midka sheekha labaada waa yacquub ibn ibraahim ibnu sacadki weeyaan azuhri dirxam bin cawf ayuu ku abtirsadaa qaala xadaanaa abi can saalix saalix bnu kaysaan kulluhum can zuhri bay ka wariyeen bihada alisnaad wahdaytu lahu ximaara waxshin damiir farow baa nabiga u soo hadiyeeyey kamaa qaala maalik siduu yidhi oo kale fii xadiidi laytin wa saalixin layt iyo saalix oo ayaguna ardadii zuhri ah waxaa ku sugan ana sacab ibnu jahaama ahbarah ahbarahu lafdigaas inuu ayaga u warramay inuu u warramay taabicigii qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata alhilaali can izhuri maxamed bn muslim bihada اlisnaad waqaala ahdaytu lahu waxaa nabiga u hadiyeeyey min laxmi ximaari waxshin dameerfarow hilibkiis marka riwaayada hore oo ximaaru waxshi ah in asagoo noodan loo keenine hilibkiisi baa nabiga loo keenay sal sl wax ka mid ah qaala waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala waxay dhaheen xadaanaa abu mucaawiyata can acmash can xabiib bin abi haabit can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal ahda sacd binu jahaama saxaabigaa la yidhaahdaa hadiyeeyey ila nabiyi nabiga calayhi salaam ximaaro waxshi dameer farow wa huwa muxrimu nabigoo muxrima oo xaj ama cumro ku jira faraddahu calayhi waa ku diiday wa qaala wuxuu yidhi lowlaa annaa muxrimuuna haddaanan muxrimiin ahayn oo cibaadadan ku jira laqabilnaahu waan aqbali lahayn ninka adiga kaa qaadi lahayn laakiin taasaa noo diiday marka taasaa daawaysay oo inkaarkii iyo cabsidii iyo murugta ka saartay nabiga u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam oo idaa buyina sabab badal alcajab weeyaan kol haddii sababtii la caddeeyo cajabkii iyo layaabkii meesha waa ka baxayaan oo idaa dahara asabab nacam sababta loo diidaayo ogaada iyo ninka xaaji qofka xaajigaana laba sababood muxuumadu sheegaan ay ka mid tahay kow attalahi talahi macnaheeda waxaa weeyaan qofkan haddii la yidhaahdo xaajiga ugaar baa ku bannaan ugaadha waxay keenaysaa in la daba ordo la daba socdo wakhti lagu bixiyo intaad dhaawacdo ah, inaad daba ordo meeshay ku dhiman doonto ku dhici doonto muddo ay qaadan kartaa marka camalkaasna wuxuu ka hor imaanayaa in cibaadada xajka iyo xumrada wakhti lagu bixiyo oo qofkan uu noqdo qof camalkiisan iqbaal aakhare iyo alla cibaadadiisaasi qof qaabashan inuu noqdo iyo qof ugaadh qaaday oo buuraha ka dhacaya waa way iskhilaafsan yihiin sababta labaad ee kale ee loo diidana waxaa weeyaan atarfiih waxaa ku sugantee qofkii xaajiga ahaa ee la rabay inuu shuctan khubran noqdo qof maarata tarfiih oo noloshiisii iyo hilib cunidii iyo hilib raadintii iyo umuraha ku mashquulsan oo naftiisa naaxinaya weeyaan loomana talagelin waxaa lagu talagalay qofkan camalkaa inuu daba socdo waxa laba dhibo ka soo gaara oo ama basaasa ama boor ama baahi ah inuu maarata isagaa u qumo oo boggiisii u laalmo oo ajriya tawaab uu saaf ku ilahina uu ku faano haa haaulaa cibaadii jaa'uu shuctan khubra sidaas cillada labada xigmo ayay ka hor imaanaysaa ugaadha oo la waaranaya waxadaanaahu yaxya bnu yaxya qaala ahbaranaa muctamir bnu sulaymaan qaal samictu mansuuran yuxadiu can alxakam bni cutaybata xa waxadaanaa moxamed bn muhana wibnu bashaar qaala waxay yidhahdeen xadaanaa moxamed bnu jacfar qundar qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj can alxakam ibni cutaybata xa waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi mucaad ibnu mucaad alcambari qaala xadaanaa shucba ibnu xajaaj alwaasidi jamiican can xabiib buu ka wariyey ibnu haabitin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allaahu canhumaa taabaca wey xabiib baa iskugu imaaday sanadkiisa fii riwaayati mansuur can alxakam waxaa ku sugan ahda lisacb bni jaaama ahda sacb bnu jathaama wuxuu u soo hadiyey ila nabi sal slam rijla rijla ximaari waxshin farow lugtiis wa fii riwaayati shucba can alxakam cajz oo cajuza ximaara waxshin dameerfarow misigtiis yaqduru dama dhiig uu ka tirqaayo wa fii riwaayati shucba can xabiib uhdiya linabi sal slam shiqa ximaara waxshin ximaari waxshin dameer farow jeexiis faraddow nabigu waa ku diiday calayh isalaatu wasalaam marka neefkan wuxuu u dhintay oo loo dilay in nabiga iyo saxaabadiisa lagu marti qaado hilibkii oo la qayminaayo weeyaano hadda mid ruwaadu ay hadda mid ka cabirayso qaala xadaana xubin ay hadda ka cabirayaan وxadaثnii زhayر بن xrb qaal xadaثna yaحya بn سacيid الأنsاrي yaحya بn سacيid الqطاan can ibn jurayd cabdilmalikin qaal akhbarnii xasan بn بن can dawuس بn kaysaan can ibni cabaas radي الlah canهuma qaal qadima زayd بn arqم زayd بn arqم radي الlah canه waa soo galay faqaal lahu الله بن cabaas baa ku yidhi ystadkiruhu asagoo ka xasuusin dalbaaya yastadkiruhu asagoo ka dalbaaya inuu xasuusiiyo xadiid hadda ka hor sheegay ayuu wuxuu ku yidhi kayfa akhbartanii zayd binu arqamow ibnu cabaas ilen sikhaar saxaaba uu ahaayo saxaabadan zayd binu arqam iyo zayd binu thaabit cumar binu khadaab iyo cabdiraxmaan binu kuwaas wax ka bartay wax ka qaatay inta badan marka kayfa akhbartanii hadda ka hor seed iigu sheegtay can laxmin ugaadh an laxmu saydin ugaadh hilibkeed uhdiya ilaa rasuuliillaah nabiga loo soo hadiyeeyey calayhi salaam wahuwa huwa xaraamun muxrim ah oo cibaadadii iyo cumradii ku jira qaala wuxuu yidhi zayd bnu arqam qaala nabiga qaala wuxuu yidhi sacb jaaama uudiya lahu cudwun qaala cabdulahi bin cabaas wuxuu yidhi qaala zayd bn arqam uudiya lahu nabiga waxaa loo soo hadiyeeyey cudwun xubin min laxmin ugaar ah oo min laxmi saydin hilib ugaareeda farranta waa kuceli kanaa marka cammimaysa cudwig waa xubin xubintaa marka shiqi iyo xajsi xujazi iyo riji waxa tidhahdaba faqaala wuxuu yidhi innaa laa naakuluhu buu nabigu ma cunna annagu innaa xurubun baan nahay dad muxrimiina oo xaj iyo cumrba haddaad ku jirto ugaadha barriga kuma bannaano inaad ugaarato iyo in lagu soo ugaaro ama aad mushaaraka la samayso qof xalaala ah. qaala waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can saalix bni <clears throat> kaysaan qaala xadaanaa ibn abi cumara walafdu lah xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa saalix bnu kaysaan qaala samictu waxaan maqlay buu yidhi abaa muxamedin mowla abi qataada yaquul isagoo leh samictu abaa qataadaan maqlay radia allaahu canhu yaquul isagoo leh kharajnaa maca rasuuli illaah nabiga maciisaan baxnay sala allahu calayh waali wasalam xadiidkii saxda halkaas ku dhammaaday waxaa bilaabatay markaa kii ka soo horjeeday oo abaqataadaah ugaadhi oo la cunaayo oo dadkii muxrimiinta ay cunayaan xadiid abaqataada wuxuu leeyahay kharajnaa maca rasuuli illaah nabiga calayhi salaam annagoo la soconnaan baxnay waa cumrat alxudaybiya xataa idaa kunnaa markaan marayna bilqaaxa meesha qaaxa la yidhaahdo awo makiya madiina fa minnaa waxaa naga mida almuxrim dad xarmaday oo niyatulcumra la imaaday wa minnaa waxaa naga mid ah hayru muxrimi dadaan muxrimiin ahayn oo miiqaadkii soo dhaafay oo weli aan xarmanin laakiin gadaalka xarman rabo waxaa markaa miiqaadkaas lama jirin xilligaasoo intaan la xadeenin buu ahaa oo nabiga uu mawaaqiidda afartee soo marray uunan xadeenin bay aheedoo qofku wakhti kastaba uu iska niyoon kariyo makaan kastaba sidaa waa lagu fasay id basurat markaa nabiga calayi salaam markii uu soo baxay oo cumruu socdayn dhexda markuu maraya waxaa soo yeedhay akhbaarad iyo warar sheegaya in gaaladii ay dhiilla colaadeed iyo dagaal ay kala hor imaan doonaan nabiga saxaabadiisa oo loo ogolaan doonin xarabka marka ilaalo badan inay soo bixiyeen xaggaa iyo xagga ciidama meeshaa maray agga markaasuu nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi xagga xeelta dhinaca jidda dhinacaasuu wuxuu yidhi ciidan abukataadaanu ku jiro yuu yidhi mara dhabarjabin yaana nagu samaynaya hadhowna aan iskugu imaano meeshaas meel aan iskugu imaano cumrat ah, alxudaybiya sanadkii lixaadu nabigu cumru u socdaa inuu cibaadaysto oo xaram gato xaramkana waxaa haysta kufaaru quraysh gaaladiba haysata oo xarbiyiin ah qisadii mashhuurkeedii markii dambe ku dhammaatay mufaawadaadii wadahadal iyo heshiis ah in meeshan ay ka noqdaan sanad dambana loo ogolaada inay soo galaan xataa idaa kunaa bilqaaxa fa mina almuxrimu wa mina hayru almuxrim baanaan ahayn qaarna way xarmadeen way niyooda qaarna meena niyoodin id basurtu waxaan arkay biasxaabii nimankii anigi ila socday ee aniga lay raaciyey ee la socday ee xarmaday cumrada niyooday abukataada keliya unbaa xarmaninoo isagaa cumradii muna niyoodin inta kale waay guda galeen camalkii ayaga waxaa arkay yataraa'awna istusaayo shayan shay ayagu wax istusaayo farta fiiqii qosqosni ayaan arkay buuri fa nadartu markaasaan fiiriyey waxay fiirinayaan fa idaa ximaaru waxshin dameerfarow dir idil dir idil oo dameerfarow ama raxandhan ayaa meesha dilaysaba markaasaan faasrajtu waxaan kooraystay ilaguu fadhiyo kabi waxbuu hagaagsanaya si riwaayad bukhaari caddays fa asrajtu waxaan kooraystay farasi faraskayga baan didba koorihii saartay wa akhadtu rubxi warankaygana waan qaatay uma rakibtu markaasaan faraskii fuulay fa saqata minii waxaa iga dhacay sawdii shaabuuggaygi shaabuuggii iyo jeedalkii uu faraska ku garaacay yaa iga dhacay buuri faqultu waxaan ku idhi liasxaabii asxaabtaydii baan ku idhi wa kaanuu muxrimiin intoodoo dhan waxay ahaayeen muxrimiin cumray wada galeene yaa waxaan ku idhi naawiruuni ii laaca asawda shaabuuga war jeedalka dee shaabuugale siiya faras baa saarray iga dhacay faqaaluu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay laa nuciinuka inaanan kugu kaalmaynaynin calayhi ugaadhaas iyo dilkeeda bishay wax ku saabsan inaanan kugu kaalmaynaynin wax haba yaraatee aad ugaadha ku disho oo sababa inaanan kugu kaalmaynaynin ilan faraska in la garaacuu rabaa ushir u garaaci lahaa weytan warankana waa midka kusoo dili laha ugaadha marka qayb waxba kuu kaalmayn mayno fanazaltu intaan soo degay warbis calaysiiyeybu fatanaawaltu yaan laacay intaan soo degay waan soo qaatay waan cadhooday bula riwaayo kale uma rakibtu markaasaan faraskii dib u fuulay fa adragtu waxaan gaaray alximaara dameer farowgii oo sii didaaya min khalfii gadaal baan ka soo gaadhay wahuwa kimatin asagoo meel burburcood oo taaga xagga ka maray oo dhinaca kale oga dhacay ayaan ka dabagalay buu yidhi ugaadhi fadacantuhu waxaan warjeefay oo ku dhuftay birumxii warankaygii facaqartuhu dhacantuhu waan ku muday birumxii facaqartuhu waan ku baqongooyey warankii baa mid la helay mid ataar oo weliba dhadiga ayaan ku dhuftay oo markaasay deena fadhiisatay oo dhaqaaqi weyday fa ataytu bihi asxaabii asxaabtaydii lagu keenay xooggooda fiiri saxaabada nabiga alai slam keligii baan ku soo diray oo soo qaatay ku soo jiitay faraskiisii ayuu u keenay fa ataytu bihi asxaabii waan u keenay faqaala bacduhum qaarkood ba waxay dhaheen kuluuh ayagii baa marka waxay soo ugaareen aan cunno faqaala bacdun qaarna waxay dhaheen laa taakuluha cunina maadaama uu soo ogaaray innagana aan cibaado umro ku jirno aad u dhowaadina way isqabteen markii dambe waxaa laga cuncunay wa qaala nabiyu sala allah aleh wasalam wa kaana nabiyu nabigana wuxuu ahaa amaamanaa hortaannada nabiga calayh salaam ciidankan ilaalada ee gaar loo bixiyey uu ka sii horreeyaa ciidankii weynaa buu hor socdaa rasuulka calayh salaam faxaragtu markaasaan dhaqaajiyo dedejiyey farasii faraskaygii baan soo dedejiyey fa adragtuhu nabigaan gaaray calayh salaam isagoo oo meel dhexdaa maraaya ayaa nabiga gaaray calayhi salaam u tegey oon u sheegay oon iidhi arrintaasaan samaynay faqaala nabigu wuxuu yidhi huwa xalaal maadaama adiga aad ahayd qof aan xaj iyo cumro midna ku jirin oo xalaalah ood adiga ogaadha iyagana ayna kugu kaalmaynin xalaal weeye fakuluhu cuna inta soo hadhayna inta soo hadhayna cuna waxbuu ka cunay rasuulkana sala allah alay wasalam xadiidkan abukataadi iyo marka xadiidkii sacab oo nabigu uu diiday waxaa lagu jamcinayaa midkaasi ninkan wuxuu naanka u soo dilay nabiga iyo dadkan cibaadada ku jira ayuu ugu loogaayay oo ku martigelinaya wixii marka isaga uu soo dilo qofka muxrimka ama qof kale oo muxrima ah sababtiis uu u soo waaro qofka xalaashaa labadooba lama ogolo laakiin abuqataada istaada linafsihi isaga naftiisa soo ugaadhay kadib deena min baab mushaaraka waa lala cunay waxay soo gelaysaa masaaisha istixaalada masaaisha wareegta ee xaaladii hore ee taxariimkeed ka wareegta ee xaalad xalaala u wareegta sidii asadaqatu tataxawalu ilaa hadiya oo kale soo maray oo kale wey masalada masalada wey wixii inaan loo ogoleen ogaadha laakiin haddii lasoo ogaadho waad cuni kartaa wa kaana nabi sal slam man qaala fakuluuhu waxadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa malikin xaa waxadaanaa qutayba binu saciid can malik ibni anasin fii ma quriya calayhi wixii lagu dul akhriyey can abi nadar buu ka warrama can naafic mowla abi qataada can abi qataadata radia allahu canhu alxaaris ibnu rimciy farisi rasuuli illaah sala allah aleh ali wasalam ninkuu dhihi jira wey abubakar asad min asad illaah abnushad libax waa lagu magacaabi jira nin geesi oo faaris ah ayuu ahaa halyeya radia allahu canhu ardaa qisadii xunayn aan ugu tegi doonaa insha allah qisadiisa annahu kaana maca rasuuli illaah rasuulka maciisa calayhi salaam buu ahaa la socday xataa idaa kaana bibacdi dariiqi makka jidkaa maka loo maro markii la maraya meel ka mida ah. takhallafa maca asxaabin lahu takhallafa biqataada wuxuu la hadhay maca asxaabin koox asxaabtiisa oo lahu asaga asxaabtiisa ah oo muxrimiina muxrimiinuu la hadhay wahuwa isaga keligiibaa hayru muxrimin aan muxrim ahayn oon cumro niyoonin intaa la reebay nabigu yidhi halkaa mara xeebta ayuu la hadhay waa wada cumray wada galeen dhammaantood niyatu cumra asaguuse weli fa ra'aa ximaaran dameer farow buu arkay waxshiya loo nisbeeyey waxshiya ah fastawaa calaa farasihi faraskiisii buu ku dulbooday oo ku ekaaday dhabarkiisa fa sa'ala wuxuu weydiistay asxaabahu an yunaawiluuhu inay u laacaan sawdahu ushiisa fa abow calayhi waa ka diideen fasa'alahum wuxuu su'aashay rumxa waragga isiya haddaba fa abow calayh waa ka diideen faakhadahu waa soo qaatay uma shadda cala alxumaaq dameer farowgii buu ka daba orday shadda waa eriyeyoo waa ka daba orday asraca almashya cala alximaari dameer farowgii buu ka daba orday faqatalahu mid buu ka soo dilay ataama oo dhadiga faakala minhu wuxuu ka cunay bacdu asxaabi nabiy saxaabada nabiga qaar ka mida waa cuneen wa abaa bacdu qaarka waa diideen kuwa waxay dhaheen annaga mana soo ugaadha saa ugaadha alla xum kuwana waxay dhaheen soo naga muxrimiin min inhaaq la xurri maxrim sayd albarri xaaraanimadii wey fa adrakuu rasuul allah nabiga calayh salaam bay soo gaareen sala allah alay wasalam fasaaluuhu can dalik arrinkii bay weydiiyeen oo imaan doona isagoo qisada faahfaahsan siduu nabiga ku soo gaaray qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi innamaa hiya ducma waa cunto adcamakumuuhaa uu ina quudiyey allahu ilaahi waa quud ilaahay ina siiye cuna buu nabiga sala allah alay wasalam ilaahay baa ina siiyey sidii qisadii waxay u eg tahay abi cubaydata bin camr binu jaraax iyo saxaabadii nabiga calayh asalaam ee xeebta ka helay cambarka baalkii weynaaye hilibka legaha badda soo taftay ee maydkaha baktigaha ee cunaydeena la yidhi saxbaad cunta ilahay siiyey buu ahaa waa ogaana badda ku jirta baktigeena iyo haddaad hesho waa iska gowracan waad cuni kartaa uxillat lanaa maytataabuna laba bakti baana loo xaaleeyey labadaa bakti wuxuu ku tilmaamay nabiga calayh isalaatu wasalaam asamaku waljaraad ayaxa baalkan ayaxay didaaya waa dhow laakiin lagu habsaday ee didaayay ninkaa artatu qarjabka siisaa iska cuna waa u xalaal waxaddaana qutayba binu saciid can maalik ibni anasin can zayd bni aslam alcadawi can caطaa'i ibni yasaar can abi qataada radi allahu canhu fii ximaari ilwaxsh mila xadiidi abi nadar hayra ana fii xadiidi zayd bni aslam ana rasuula اllahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi hal macakum min laxmin shay siduu nabigu u tuso tadyiiba liquluubihim waswaaskaba ay uga baxdo hilibkii wax ma ka wadaan buu yidhi haabay dheheen nabigaaba bismileeye calayh salaatu wasalaam ma ka xunay iyo saxaabadiisii la socotay waxadaana saalix bnu mismaan asulami tanna waxay shabbahaysaa qiso kale iyaduna maxay ahayd xadiid abi saciid nabiga la cunay calayhi cunay ya ya ya bisnad ruqya soome saxaabadii intay ku soo tufeen nin la qaniinay oo ari ka soo qaateen faataxadii uu soo tufay oo ari ku soo qaatay nabiga markii loo keenay calayh salaam yaa inii sheegay inay tahay ruqya faataxadu waa kii nabiga alay slam qaybsada qayb layga siiya marka nabigu calayh salaatu wasalaam shayga xaalaalnimadiisa ee saxaabadu qaar ay markaa inkirsan yihiin oo meelfu ka istaageen si ay u soo dhowaadaan oo qalbigoodana uu idminaan iyo xasuuloona u galo ayuu nabigu la mushaarakayn jiray la qaybsan jiray uu la geli jiray siay arrintaa ayadaa qalbigooda ugu dego waxadaana saalix bnu mismaal asulamiy qaala xadaana mucaad bnu hishaam qaal xadaana abi an yaxya bn abi kaiir qaala xadaana cabdullahi bn abi qataada qaala wuxuu yihi cabdulaahi indalaqa abii aabbahay abu qataada tegay maca rasuuli illaah nabiga calayh salaatu wasalaam caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya xudaybiya waa meel maka agteedahoo xaramka qayb ka mida ah ka tirsan tahay xilli iyo xarabka ee udhexaysa yani mandiqat alxudaybiya qayb ka mida waa xarab qayb ka midana waa xilli xagga marka laga imaado jidda jidda marka laga tago oo marka mukarama loo sii socdo waxaa la mari waddo dhanka midigta kaa qabani oo la yidhaahdo dariiqu hayri lmuslimiin dariiq hayru lmuslimiin jidka dadka aan muslimiinta ahayn ay maraan lianna xarabka haddii la galo khalaas gaalo uga dhawaanayaan oo ma geli karaan gaal soo qariyey oo baasaboorro kale iyo magacyo kale wata oo saddex socdo waa gaal maafaqin laakiin gaal la ogyahay yahay waddada ma soo mari karto jidkaasay ka leexanayaan xaggaasay marka uga leexanayaan waddadaas marka halkaasay ku taallaa hudaybiya meeshaas weeya mantiqadeeda calaamay hadda ku sameeyeen oo musxaf waxaad moodaa waa weyn oo buud ahaan oo korkaada maraayo qaansa oo la hoos maro halka calaamadaasa hadda ku taallo lagu gartaa taas lagu ama alxudaybiya faaxar ceel bay ahayd meesha ceel ku jiray la yidhahda xudaybiya weli ceelkii atartiisii iyo raadkiisi waa jiraan fa asxaabuhu saxaabada nabiga asxaabuhu asxaabtiisa way xarmadeen abu qataada ragguu la socda weeyaane walam yuxrim asaga abu qataada muunan xarmanna muunan niyoonin wa xudita rasuulullah nabiga calayh salaam baa waxaa loo sheegay ana caduwan cadow inay biqayqa meesha qayqa la yidhaahdo ee xeebtaa cadow baa lagu sheegay faindalaqa rasuuluullah nabiga calayh salaam baa tegey qaala wuxuu yidhi fabayna ana anigu maca asxaabihi xadiiku marku waa isfasiraya markawaa waxbaa ku jira qumooda marka markii loo sheegay buu nabigu wuxuu yidhi koox abu qataada ku jiro dariiqu saaxib qaada meeshaa mara xaggaana isku imaana ayib fabaynamaa ana maca asxaabihi anoo la soco saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kooxdii gaar loo bixiyey nabiga uu ka tegay yidhi idinku xagga male waxaan saxaabada nabigaan oo la socdo oo yadxaqu ay qosli lahayaan bacduhum saxaabada barkood ilaa bacda barka ayagoo qosli oo maadsanaya oo ugaadhan maanta buuran ee ag socota iyo sidaan far lagu qaadi karin ee aan loo ugaadhan karin iyo markii mararka qaar dhibaatada lala mari jiray raadinteeda iyo wixii lamida ah way qoslayaan id nadartu markaasaan saa u fiiriyey faidaa ximaaru waxshin dameer farow oo waxaan arkay meeshan didaaya fa xamaltu calayhi waan weeraray xamaltu waan weeraray calayhi cala alximaar dameerkii fa ahbadtuhum waan la helo waan ku sugay warankii fastacantuhum ayaga baan u qayliyadoo inay ii kaalmeeyo ila jiida fa abow waa iga diidan an yuciinuunii inay ii kaalmeeyaan markaas agun baan la harjaday gowracay oo googooyey fa akalnaa min laxmii hilibkiisa oo ka cunnay wa khashiinaa waxaan ka baqnay an nuqtadaca inana goosto iyagii baa qaarkood cuna qaar waa diideen markaas hadda nabiga calayh isalaatu wasalaam waa ka tegey waa ka kabgo'ay oo mud dhaafay waxay ka baqeen ayagii iyo nabiga in cadowgu dhexda u galo wuxuu le wakhashiira waxaa ka baqday an muqtadaca inana goosto cadow dhexda noo galo fandalaqtu waan tegey anigaa la idiray oo faraskaa kaxeeyo nabiga gaaroo hanoo istaago saxaabada nabiga la socotay ee rasuulka calayh salaam fandalaqtu waan tegey adlubu rasuul allah anoo nabiga raadinaya calayh salaam urafficu farasii faraskaygaan kor u qaadayaa oo yacni aan eryaayaan kor u shawan waqtan ama xiinan ama mar waasiiru waan socon shawan mara yani marra wuu egyayaa faraskii oo markaasuu deena aad u boodi marra waa u yar nasinayaayoo waa soconaya waasiiru shawa ay xaalatan marra waan socodsinayay falaqiitu rajula min bani kifaar nin reer banu kifaarah ayaa la kulmay buu yidhi fii jawfileil habeenka bartankiisa anoo faraska egyahay yani nin la kulmay reer banu kifaara faqultu waxaan ku yidhi ayna laqiita rasuul allah nabiga calayi salaam xaggeed ku aragtay oo kula kulantay ma aragti qaala wuxuu yidhi taragtuhu waxaan oga soo tegay bitaxhi meesha taxin la yidhaahdo wa huwa qaa'ilun wuxuuna inuu qaymuushada rabaa asuqyaa meesha suqya la yidhaahdo oo ardu khifaar ka mida ah. wa huwa qaa'ilun min alqayluula haddaan idhaahno ama wa huwa qaa'ilun wuxuu sheegaya oo lahaa oo ku hirabaayey asuqya meesha suqya la yidhaahdo suqya iyo taxyi waa isku mid waa waa waa waa waxaan ujeeda waa laba makaan weyaan laba makaan weeyaan hadda taragtuu bitaxin baa kaga imaaday wa huwa qaa'ilu wuxuuna ku wajahna uu sheegaya asuqyaa ama wuxuu ku qayluushan rabaa asuqya falaxiqtuu nabiga calayhi salaam baan gaadhay faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula rasuul allow <clears throat> ina asxaabaka asxaabtaadii anigaan ku jireenna reebtay yaqra'uuna calayka asalaam way ku soo salaamayeen salaamta xagga alla ka soo fushay waraxmatallaahi naxariista ilaahayna waa kuu soo akrinayeen wa innahum ayagu qad khashow waxay ka baqeen an yuqtadacuu in la goosto duunahu ka sokadaada dhaxda loo galoo gaar loo gooyo ayay ka baqeenoo marka inaad sugtay rabaan intadirhum sug nabi allow fantadarhum nabigu waa sugay ciidankii fariisiyey <coughs> oo idin markaas intay ka imaanayaan halkaa ku sugay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow inii asadtu markaasuu qisadii ka sheekeeyey marka ugaadhii iyo wixii dhex maray isaga iyo saaxiibadiis inii anigu asadtu ee isqabtu waan ugaadhsaday wamacii minhu faadila hilib baana wada hamba ahoo aan cuninoo wadnaa oo dadkii baa isku qortay ka waran faqaala nabiyu sala allah alay slam liqowm saxaabadii la joogta wuxuu ku yidhi kuluu cuna wahum muxrimuuna muxrimiin bayna ahaayeen isaga waxbuu ka cunay nabiga calaih salaam wuxuuna yidhi inama hiya ducmatun adcamakum allah ilahay uuna quudiyey subxaanah tacaala ayib waxaa laga qaadanayaa qofka inuu salaad diri karo salaad qofka loo dhiibay ee layidhi gaarhsiina inuu gaarhsiiya ay waajib tahay kii la gaarhsiiyana asagana inuu ka jawaaba ay tahay wa calayka salaam wa calayhi wa calayka salaam kii ku soo waa salaami kii kaa soo gaarsiiyana waa salaamaysa arrintaasay ku caddaynayaan qaala xaddaanii abu kaamil aljaxdaniyu qaala xaddaanaa abu cawaanata alwadaax can cuثmaan bin cabdillaahi bni mawhib can cabdillaahi bni abi qataada can abihi abi qataada radi allahu canhu qaal kharaja rasuulu lahi sal alla alay slam baa baxay xaajan isagoo xajiray wa kharajnaa macahu annagana maciisaan baxnay xaajanta hadda waxaa weeye cumradii weeyaan liannahu ayada laftirkeedu waa acmaasha xajka iskaga mid yihiin meelo badan bay iskaga mid yihiin marka xaajantan hadda waxaa weeye qaasidan ila almasjid alxaraam lilcumra ayuu qastaay lianna xaju luqatan alqasd xajka luqada qasad baa lagu yihahdaa marka cumray ahayd cumratu xudaybiya ahayd weliba xajka lama gaadhin oo dhowr sano kadib uu xajin doona rasuulka sala allah alay wasalam qaala fasarafa min asxaabihi nabiga calayh salaam sarafa wuxuu leexiyey min asxaabihi saxaabadiisa qaarkood ee min bacdi asxaabihi nintaa tamciidiyadii qaar saxaabada ka mida ayuu waddadii ka leexiyey fiihim abu qataada ka mida oo faqaala ku yidhi khuduu waxaad qaadaan saaxilaalbaxri waddada xeebta xeebta qaada xataa talqownii igala kulantaan oo aad iga soo gaadhaan idinku jidkaa xeebta ee jidda waddadeeda soo qaada saasuu nabi sal l alay slam saaxilulbaxri qaala fa akhaduu waxay qaadeen saaxil albaxr badda xeebteedii bay qaadeen falamma insarafuu markay soo gadoobeen qibala rasuulilah xagga nabiga calayh salaam axramuu way xarmadeen kulluhum dhammaantood ilaa abaa qataada mooyeene fa innahu lam yuxrim muuna xarmadino muuna cumraysanin muuna niyoonin fa baynamaa hum ayagoo yasiiruuna socda id ra'ow waxay arkeen xumara waxshin dameerfarow fa xamala calayha abuu qataada weeraray fa caqara minhaa wuxuu kala helay oo ka wareemay ataana mid dhadig ah mid badigoo unsa oo la dega ayuu ku dhuftay fa nazaluu way degeen fa akaluu way cuneen min laxmiha hilibgeedii qaala fa qaaluu waxay dhaheen akalnaa laxman markay cuneen bay shallaayeen qaarkoodna waaba diideen waan soo marray akalnaa laxman hilib baan cunnay wa naxnu muxrimuun annagoo muxrimiin yani laxmi sayd hilib ugaadha qaala wuxuu yidhi faxamaluu maa baqiya min laxmi lataaq hilibkii ugaadhaasii iyo dameerfadugaasi ataanka ee dhadigaa wixii ka saareen ayay qaadeen abuqataada farasiisa la saaray nabigana noo soo jooji sii weydii falammaa atow markay u imaadeen rasuul allah nabiga calayi salaam abuqataada u hor yimid qaaluu waxay dheheen ya rasuul allah innaa kunnaa axramnaa waxaanan kuwa xarmanay wa kaana abuqataada wuxuu lam yuxrim kuwaan xarmanin kuwaan xarmanin asag abuqataada muuna niyoonin abuqataada warku waa sii sheegay oo masaladiina waa laga bogsaday laakiin saxaabada gadaal ka yimid weeye haddana waxaa masaladii taddiidinaya oo saxaabada nabiga weydiin raba fara'aynaa waxaan aragnay xumara waxshita eerbarow faxamala calayha waxaa weeraray abu qataada facaqara minha wuxuu wareemay ataana mid dhadiga ayuu maarata ku dhuftay boqongooyey fanazalnaa waan degnay faakalnaa waan cunnay min laxmiha hilibkeedii faqulnaa waxaan idhi naakulu laxma shay hilib waar miyaan cunnay isku taabannay wanaxnu muxrimuuna annagoo muxrimiina annagaa isweydiinoo isla yaabnay faxamalnaa waxaan soo qaadnay maa baqiya min laxmiha hilibkeeda inta soo hadhay faqaala nabigu wuxuu yahay minkum axad qof miigu jira amarahu abu qataada amray inuu ugaa dhaldilo aw ashaara ilayhi u ishaaro farta ugu fiiqay bishayin wuxuun ishaara noocun ishaaraa oo uu isaga maarata aad ugu tala gasheen ood ka qayb qaadateen ma jirta wixii de iyagoo qosolkooda uu gaarkaha waa gaar oo u jeedeen ama qataada laakiin waxaa muqataadaada oola jeedeen oo samaysteen oo ka qayb qaadashaan haddaad noqoto warankii ood siisaan ama ushii ama isagoo amartaan ama u tilmaantaan wuxuun qaalu waxay dheen qaala wuxuu yidhi qaalu waxay dheen laa maya nabi allawana kabaana qayb qaadanin qaala fakuluu cuna maa baqiya min laxmiha hilibkeeda inta soo harayna cuna buu nabigu sala allah alay slam marka nin xalaala ah soo ugaaray dadkii muxrimiinta ahaana sababtooda muu soo ugaarin way wada cuni karaan marka waa bannaan tahay waa masalada bannaan suurada bannaan waay suurada bannaan waay suurada ayada qaala waxadaanaahu moxamed bin muhanna qaala xadaanaa moxamed binu jacfar qunda xadaana shubaxaw xadaana abuqaasim bnu zakariya qaala xadaana cubaydullaahi can shaybaan can jabiic can cuhmaan bin cabdillahi bin mawhi bi hada isnaad aa khalad afiif miya afiif iu qoray afiif afiif ka fii riwaayati shaybaan soo maha maxaa qoran ya fa fii riwaayati laka soo maha ya fii riwaayati bis oka fii riwaayati ca uu ku horeysay cayn cafiif waa khalad nushadeeda waa aad bay roon tahay laakiin waa waxay ka mid tahay min anawaadir waxyaabaha dhaxaynma ma jiro iskaxda fii riwaayati shaybaan waxaa ku sugan faqaala rasuulu llaahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi aminkum axadun qofbu inugu jira amarahu abu qataada amray an yaxmila inuu weeraro calayhaa dabeerfarwa ow amase ashaara ilaa u ishaaray mayay dheheen wa fii riwaayati shucba qaala ashartum u ishaarteen ow acantum u kaalmayseen ow asadtum idinkuba ugaadhima ka qayb qaadateen qaala shucba wuxuu yidhi laa adri mooge qaala acantum ow asadtum inuu yidhi qaala xaddaana cabdullahi bn cabdiraxmaan adaaramiyu qaala xaddaana yaxya bnu xasaan قال xdثna معاaوية بن سلام أخبرني يحيى أخبرني cبدالله بن أبي قتاaدة أن أbاه رضي الله عنه أخبره أنه غزاa wuxuu duulay mعa رasuuل اللhi صل sلم qasوة الxudaybiية duulaankii xudaybiya oo markii hore cumray aheede kadibna dee sasaan colaadeed bay isu dhadashay oo ciidankii dagaalkiisu diyaarsaday marka qasوaة الxudaybiyana waa laskaga iطlaaqi marna cumraة الxudaybiya laska dhahaa labadaba way suurada way laheede qaala faأhلوا بcumraةi cumray wada niyoodabay xarmadeen buu leh abu qataada dadkii la socday hayrii aniga aan ka ahayn qaala fastabtu waxaan ugaadhay ximaara waxshi dameerfarow wa adcamtu asxaabii asxaabtaydii baan quudiyey wahum muxrimuuna ayagoo muxrimiinay cuneen uma ataytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan u imaaday faanba'tu waxaan u sheegay anna cindanaa ataamada min laxmi hilibkiisii inay faadilatun hamba aan wadno ama faadilatan anna cindanaa min laxmihi faadila ee anna faadilatan yakaayna cindanaa min laxmi faqaala wuxuu yidhi bay ahaayeen قال xدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال xدثنا فضيل بن سليمان النميري قال xدثنا أبو xاaزم عن cبدالله بن أبي قتاaدة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسuل اللh صل سلم وهم محرمون ayagoo محرميina oo cumro niyooday وأبو قتاaدة محilun أبو قتاadana waa muxil xalaal weya weli ma xarmanin oo wixii loo diiday qofka cumrada ku jira weli wasaaqa alxadiida wa fiihi faqaal hal macakum minhu shay wax ma ka wadaan buu nabigu yidhi qaaluu macanaa rijlu wulugtiisii aan wadnaa qaala faakhadahaa rasuulu lahi sal slam maa qaalay faakalahaa saxaabadiina waqayka cureed isagana waxba qoray qaala waxadatanaa abu bakr bin abi shaya qaala xadaanaa abu laxwas ilxaa waxadaanaa qutayba waisxaaq can jariir kilaahuma can cabdilcaziiz bni rufaycin qaal can cabdillaahi bn abi qataada qaala kaana abu qataada wuxuu ahaa radia allaahu canhu fii nafari muxrimiin koox muxrimiin ahoo cumro niyeysan ayuu la socday abu qataadana uxillu xalaal buu ahaa waqtasa alxadiida wafiih qaala hal ashaara ilayhi insaanu qof u ishaaray ma jiraan minkum idinkani kamida u amar ama amray bishay wuxuu ku amray qaaluu laa bay dheheen yaa rasuul allah qaala fakuluu cuna marka cuna weeyaan marka waxaa laga qaadanayaa masalada mustaftiga mustaftiga su-aasha weydiinaya masalada uu muftiga weydiiyo inuu caddaysto oo xukunku muxuu soo baxayaa marka uu caddaysto su'aal buu dib u weydiin karaa hadduunu caddaanin su'aasha ayadoo waxaa la ixtiraasaad ah ama ixtimaalaad ah oo xukunka saamayn ku yeelan laha oo dhan buu iska saarayaa markaasuu deena masalada xukunkeeda khaaska u ahaa ay soo baxaysaa li'annu haddii masaa'isha qaar ay jirto xukunku waa isbeddeli lahaa ma ka qayb qaadateen haa hadday liilahaayeen khalaas ama ma ishaarteen haa maya bay dheheen xukun waxaa soo baxay marka jawaas ah fakuuluu cuna marka qala xadaani zuhayr bnu xarbi qaala xadaana yaxya bnu saciid can ibni jurayji qaala akhbarani moxamed bn munkadir can mucaad bin cabdiraxmaan bni cuhmaan ataymi can abihi qaala kunaa maca alxa dalxa bni cubaydillaahi baa magaciisa ahayn radia allaahu canhu dalxa bni cubaydillaah oo ka mid ahaa min alcashara tobankii mubashariinta biljannan ahaa wa naxnu xuruq annagana muxrimiin baan ahayn fa uhdiya lahu waxaa loo soo hadiyeeyey tayrun shimbir shimbir la soo qabtay baa loo keenay oo hadiye loogu keenay dalxa saxaabiga jaliilkaa lagu karaameeyey wa dalxatu raaqidun asagana waa hurdaaba waxba ma oga ah, baalkii baa la kariyey ama asagoo karsan fa minaa man akal markaasaa la iska sii cunqunay fa minaa waxaa naga mid ah man akala dad wax cuqdada cunay wa minaa man tawaraca iyo qaar ka xalaal tawaraca yacni ka istaagay oo yidhi annaga ma cunayno masalada ayadaa aan ka baqaynaa muxrimiin baan nahay annaga maanan ugaaranayn laakiin maslada waa ka istaagna falama istayqada dalxatu markuu hurdadii ka kacay wafaqa wuxuu waafaqay man akalahu dadkii cunay buu raacay oo waafaqo sax kuwa cunay baa saxa weeye kuwuu cunay wa qaala wuxuu yidhi akalnaahu hilib ugaaroo lasoo ugaadhay waan cunnay maca rasuulilah anagoo nabiga la soconna calayh isalaatu wasalaam oo qisadeenu qataadaaba ka mida kol haddaan adiga ugu soo ugaarin ugu soo ugaarin aadna ka qayb qaadanin waad cuni kartaa ugaadha barriga baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yundabu waxaa la sunneeyo lilmuxrim qofka muxrimka waxa loo sunneeyo iyo wakayrihi qofka aan muxrimka ahayn qatluhu dilkiisa waxa loo sunneeyo min addawaabi daabadaha iyo dhul socodka iyo waxyaalaha buubaqar filxilli inuu ku dilo xilliga waxaan xaramka ahayn waalxarami iyo xaramka inuu ku dilo wa fii xaalati alixraam waalxalaal labadaba waa kuusu sheegay marka afar bay noqonaysaa qof muxrima ah iyo qof aan muxrim ahayn xilligii oo xaramka ka baxsan iyo xaramkii intaba waxaa lagu diri karaa ugaadha soo socda oo markaa soo marray in saydulbarri aan la ogolayn wax allaala wixii ugaadha oo saa'il ah ama muctadi ah oo xadgudba oo bini aadamku xadgudba oo faasiqa oo dhan bay ku ayagana qiyaas asal u yihiin oo asal u yihiin wax alla wax muctadiana farax buu noqonayaayoo cilladaas darteed baa marka jaamica noqonaysoo waa la diri karaa ayib fi lxilli waalxaram baa lagu diri xilliga xaram maxaa la dhahaa nabiyullaahi ibraahim calayh salaatu wasalaam markuu beydka ilaahay uu dhisay kacbadu amarkii la bixisiy isagiiyo wiilkiisii oo nabi ah ismaaciil ay dhiseen yaa xaram xaram baa loo sameeyey beytkii xaramka marka waa kacbada meeshii laga dhisay yaa gaararkeeda waxaa lagu wareejiyey calaamooyin xaramkii in intaas uu xaramkii ay tusaysa wixii calaamadaasi agga kacbada ka jiroo dhan xaram baa la dhihi axkaam gaaray yeelanaysaa ugaadheeda lama dili karo geedaheeda lama guri karo dembiga lagu sameeyo waa ka dareenya waa ka weyn yahay dunuubta kale oo waman yuriihi biilxaadi bidunuduq min cadaabin aliim mooyaane waa ka xanuun badan yahay oo ka kor weyn yahay waqayriha min alaxkaam masaa'il badan buu leeyahay oo xarab gaar u ah ayaa jirta ayb xaramkaasna qaarra way u soo dhowdahay kacbadu qaarra way ka fogtay oo meelaha qaar aad ogama foga markii la yidhaahdo dhinacan madiina ama jidda markii la yidhaahdo tanciim tanciim meesha la yidhaahdo ayaa xaramkii looga baxaya oo tanciimtaasaa xilli noqonaysa kamana sii foga oo masjidulxaraam yay u dhowdahay waa meelaha ugu dhow xaramka in laga baxo ma xilliga meesha ugu dhow xaramka u dhowda meelaha qaala way fogtahay hadda markii ladhao carafo kale halka carafo la dhao waadilcurara xaggaad ka istaagto ayaad waliba eh, masjidunamira qaybtiisa hore xaramka ku jirta inta kale halkaasaad ka dhexbaxaysa markaas ayaad ka dhaadhici dhinacan kale ee dhinacan tanciim waa dhinacan madiina laakiin dhinacan dhinacan madiina wey lakiin dhinacan jidda waan soo sheegnay hadda mar dhow xudaybiya aad ba uga fog tahay xaramka iyo muxaan ujeedaa masjid alxaram ka fog tahay waana maca daalika xaramka kamid tahay xaramka kamid tahay marka xikmadan ilahay baa garanaya maxaa qaarna ay ugu dhowaatay kacbada xaramku qaarna xaramku uu kacbada uga fog yahay allahu aclam amar ilaahay buu ahaa oo ibraahimna siiyey sidaasaaba lagu loo dejiyey qaala xadaana marka ugaadhan ayadee soo socota meelshi lagu arkaba xataa salaada gudaheeda waa lagu dili karaa xadaanaa haaruun bnu saciid alayli waxmed bnu ciisa qaala akhbarana ibn waabin akhbarani makhrama bnu bukayr can abihi qaala samictu cubaydullahi bnu miqsam qaala wuxuu yidhi abaranii qaala samictu alqaasim bnu muxamed baa maqlo yaquuluna samictu caaishata zawja nabiy sala allah aleh wasalam taquul ayadoo leh samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan maqlay musalsal bisamaac wey yaquul isagoo leh arbaun afar xayawaanka ka mida ama noolaha kulluhunna dhammaantood faasiqun faasiq wey yacni khaarij weeyaan waxay ka baxsan yihiin wixii loogu talagalay ay ka baxeen ah, faasiq weeyaan ah, faasiq macnaheedu waxaa weeyaan eh, xaddi bay gudbeen oo waxay ka baxeen istiqaamadii iyo toosnaanti qofka faasiq waxaa ka soo horjeeda cadli cadlina waayo man istaqaama bilcibaadaati ayaa la yidhaahdaa cadl la yihahda qofka cibaadada ku toosnaada man istaqaama bilcibaada waxafida almuru'a waxafida almuru'a muru'adana ilaaliya xyaarnimada ilaaliya ayaa cadl la dhahaa waxaa ka horjeeda faasiq <clears throat> marka afar baa waxay yihiin faasiqiin istiqaamada iyo toosnaanta ka leexday yuqtalla waa la dili fi lxilli baa lagu dili xilliga xaramka ka baxsan iyo walxaram xaram gudihiisa afarta waa lagu dilaya alxidaatu baa ugu horraysa maasha la yidhahdo xungurufta ama dafada ama qorayda la yidhaahdo shimbirkaa dhulka badan ee meel ka soo shiishi waxa allaala wuxuu guduudana u arko ayuu la boodayaa ama hilib ha ahaado ama ha ahaado dahab wax alla wuxuu arku la carraya oo carruurta yararka erbaadiyaha <clears throat> markii hilib iyo waxsaas oo kale iyo meelaha ay jiraan carruurta ay baruuriya gacanta loo saaro halkaasi ka soo shiishaysaa farahay goosanaysa alxidaatu dafada waalquraabu iyo tukaha bahalka la yidhaahdo tukaha weliba tukaha midka abqac ah ayuu nabiga sigaan u sheegay mid miskiin oo daciif ah oo yar baa jira laakiin mid abqac la yidhaahdo oo caloosha cad oo dhib badan baa jira hadda dhulkan iyo mundaqadan hadda koonfurta oo kale iyo ilaa koonfurta soomaaliya intan iyo arcojoogne iyo kaas abqaca tifka ah meelaha kale tuka madow isagoo dhan wada diq ah yaad arki waalquraabu waalfa'datu jiirka baalka la yidhaahdo isagana faasiqa wey dhib badan weliba aad u dhib badan aad buu dhibaa weliba magaalooyinka iyo meeluu kugu daynayo ma jirto guryuhu gelayaa xarkuhu goynayaa xataa xarigga guryaha wuxuu jaraya xarkaha korontada xarig korontadiibuu kadh siinaya markaas dabkuu kaa tegaya dabkana waa joogaa eh, kutubtu cuni waalkalbu alcaquur iyo eyga caquurka la yihahdo caquurka waxaa weeyaan manaa aljaarix waxbuu jaraxeen waxbuu dili waxbuu qaryini xoole iyo dad wuxuu ahaadaba eygaasna meeshii lagu arka waa la dilaya alkalb alcaquur laakiin ayda kale waxba lama yeelaayo ila alkalb alaswad ayuu nabigu soo reebay calayh salaam faqtuluufa inahu shaydaan kaasa waa dhib badaya isaguna qaala wuxuu faqultu waxaan idhi lqaasim waxaan ku yidhi afara'ayta alxaya ka warran abaysada ayadana ma la dili qaala tuqtalu waa la dilayaa bisuqrin laha dullinimadeedaa loo dilaya bisuqrin laha si dullinimaa loo dilay weliba si dullinimaa ayaa loo dilaya maashaa xayada maa ayadaa ka dhib badan kuwan kale ayadaa ka dhib badan oo dhulkas ka socoto laa keeni oo ku qaniini marka waa la dilayaa bisuqrin yani canyadihum saaqiruuna oo kala weyn iyadoo daliiladooda dulli ku dhaca la dili waxadadana abubakr bin abi shayba qaala xadadana quntar can shucbata xaa waxadadana muhana wlmashaar qaala xadadana moxamed bnu jacfar qaala xadadana shucbat bnu xajaaj qaala samictu qataada yuxadid can saciid bni musayabin can caaisha radi allahu canha can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi hamsun shan fawaasiqun mid kala lagu daray shan bay noqdeen marka intanba waxay u taagan yihiin kullu xayawaanin mu'di xayawaan kasta oo mu'di oo wax dhiba ayaa soo gelayo markii ay la yidhi waxaa soo geli yaydi baa soo geli oo libaax baa soo geli oo allawaagi baa soosoo gelaya yuqtalla waa la dilayaa fi lxilli xilliga iyo alxaram xaramkaba alxayatu masaskii abaysooyinkii ayaa la dili waliba haddaynan ahayn caamilaat kuwa guryaha jooga ee xaafadaha joogay haddaynan ahayn ayaa soo aroortay nabiga madiina inuu yidhi jindi baa jooga guryaha jooga oo masaskii abaysaas ka dhiga eh ha dilina ilaa iska abaysaa saddex jeer baad leedahay idhaaf ayaanu ku arkin idhaaf iga baabuleeda jin quman oo muslima yahay jin muslim hadduu wuu kaa tegey haddii kalena ama waa jinni gaana ama waa jinni muslimoo ida daran oo intaas ka ahmisay kudayn waayey ama waa abayse aan jin ahayn oo inay ku qalidarabto waad diraysa marka ayib xadiid cajiiba noo imaan doona fii saxiixi muslim oo e, maskii ninkii saxaabiga ahaye dilay abaysada ee labadoodaba isku darbaceen mid hor dhinta la garan waayo oo nabigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam madiine inay joogaan jin muslima oo magaalada milo degan oo hadday yatashakaluun jinkuna waxaa u bannaan tashakul wax laydhahdo wax kaloo iska dhigi wax kaloo iska dhigaya alxayatu waalquraabu tukaha alabqac midka abqac ee caloosha xad waalfa'ratu jiirka iyo waalkelbu alcaquur iyo eyga boqongoyska ee jaraaxa majaarixa ee wax dhaawacay wax yeela waalxudaya eh, xudaad jamcu xudaad baalaha baasha shimbirtee la yidhahdo xudayada la yidhaahdo ama dafada la yidhahdo qori waxadadana abu rabiic الزهراني قال حدثنا حماد هو بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nabigu wuxuu yidhi hamsu shan fawaasiqu weeyaan faasiqiin ka dhexday istiqaamadii jidkii loogu talagalay ila makhluuqaadka wuxuu ilaahay abuuroo dhan wuxuu ugu talagalay bini aadamka inay lisaalixi ibni aadamka inuu noqdo waladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica kuwa laakiin bannaanka ka istaageenoo dhib iyo madari la taagan yihiin ayaguna yuqtalna waa la dilaya fi alxaraq walfaana walxadaya walquraab walkalb alcaquur intaba waa la dilaya wax allaala wixii saa'iloo mu'di oo dhan baa la dila wixii markaa aan ku dhibaynin in la dilana aan la ogoleen in la iska dila ma bannaana xayawaankaas iyo dhulsocodkaas wixii aan ku dhibaynin maxaa yeelay wain min shayin laa yusabbixu bixamdihi wayaan wax walba ilahay u tasbiixsanaa subxaana wa tacaala wax walba ilahay utasbi makhluuqa ilahay u tasbiixsanaya in la iska laayla lama ogolo haddii laakiin ku dhibaan kanaaxadiga ka mida wuxuu ahaa taqsiir laftirkiisi mudi weeyaan mufsid oo dhib badan oo isaga maantoona marka ku wareegaysanaya oo dhib badan oo saq soo qaadan haddii laska buufiyo ama quraanjadii oo yadaa dadka haddii ku kacdo dhib gaaw badan yahay oo dadka wax yeelaysaa loo jeeda caagubta oo kale iyo waxaas waxaa weyaan hadday ku dhibaan asalka laakiin hadday ku dhibin waxba la yeeri weeyaan saasaa asala xayawaanka iyo dhul socodka bale bacdi riwaayaad waxaa soo aroortay inuu nabigu diiday in la dilo annamla waalnaxla waalhudhud wasulad in la dilo waa diiday nabig sal l slam si gaara qaala xadaana abubakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala waxay dhn xadaana ibnu numayr xadaana hishaam bihada اlisnaad وxadaana cubaydullahi bn cumar alqawaaridi xadaana yaziid bn zubayr xadaana macmar can zuhri can curwa can caaisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala اllah alay waslam nabigu wuxuu yidhi khamsun fawaasiq shan xayawaanka ka mida fallaaga wey yuqtalna waa la dili fi lxarabi waa lagu dili alfa'ratu baa la dili jirkii walcaqrabu hingaralihii yataxayar alla qaniino o dhan ba soo wadagelaya wlquraabu tukihi iyo wxudaya bisad iyo baasha la yihahdo dafada dafada la yihahdo yurdi bisadladinayad wlxudaya xudayada waa baasha buweysa wey wاlkalbu اlcaquur kalbu lcaquurki naam قال وxadثnah cبد بن حmaydin أخbarna cبدالرزاq بن hmam السنعاaن عن معmر بن قال أخbarna معmر بن rاش عن الزهري بhذا الإسناaد قاaلت amara rasuul caaisha waxay tii nabiga waxaa oray biqatli khamsi shan midla fawaasiqa oo fallaagaho wax dadka yeela filxilli walxalab baa lagu dilay kamida kale midii xadiid yaziid bin sureex waxyaaba la dilaya waxaa kamida wasaqa kamida sawir wasaq baa la yidhahda jirta alwasaq baashan iyaduna madaxa garan qaarkeed madaxa garan magaba kale la weyleedahay waxaan dhihi jirnay madaxtaagna waa la dhahaa waxaa kaloo dhaaa shagaredaxr baa la dhahaa jini naagtina baa la dhahaa marka bahal dhib badan weya iyado laftirkeedu waa bahal waa caduwa lilxunafaa'i wa ahli tawxiid waxay col la tahay ahlu tawxiidka iyo xunafada nabiyullahi ibraahim markii badda markii lagu tuuray dabka dabka lagu tuuray wax allaala wixii noolaha wuxuu ka qayb qaatay tabartii iyo taagtiis inuu dabka asaga wax ka baxtiiyo isku dayay waa ka xumaaday ayaduse waxay la witir witirtiri dabkiibay dabaacday inay ka qayb qaadato oy ku sii huriso marka meeshii lagu arko hala duliyo nabiga cala salaam weliba shiishka u horreeya ninka la helo boqol ajir buu leehay nabiga sala alla alay wasalam ka labaadna waa ka hooseeya ka saddexaadna waa ka hooseeya sasu nabig alai salatu wasalaam nacam waad garanaysaan soo ma ya way buuxdaa magaalada way ka buuxdaa way ka buuxdaa magaalada markaad tuurtana intii istaagtay madaxa kuu bundhin oo soo weerartaan laga yaaba qaala xaddaana nacam zuhayr miya abu daahir waxarmana qaala waxay dhaheen aqbarana nuwaamin aqbarana yunis can ibni shaarib curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi khamsu shan min adawaab kulluhaa dhammaan fawaasiq weeye tuqtalna waa la dilaya fatuqtalu fi lxarami xaramka lagu dil iska dhaaf xilli alquraabu baa la dilay walxadaatu baa la dilaya ama xidaa walkalbu eygii alcaquur walcaqrab iyo hingarniya masaskii walfaara jiirka maalka jiirkaa in la laayo oo la dilo wa isagu waxadaana zuhayr bn xarb wa min abi cumara jamiican can ibni cuyaynata sufyaan qaala zuhayr xadaana sufyaan bnu cuyaynata can zuhri can saalim can abihi radia canhu cabdulahi bn cumar can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala khamsun laa junaaxa dembi kuma sugna calaa man qof dembi ka soo gaari maayo qatalahuna laaya fi lxaram xaramka iyo walixraamkuna laaya xaramka iyo asagoo muxrima walow xaramkaba ha ka baxsanaadee ixraamka isagoo xarman oo xaj iyo cumro ku jiro alfaratu walcaqrabu walquraabu walxidaatu walkalbu alcaquur afartii wey marra shan baa laga dhigaa shan wada alfara walcaqrab walquraab walkalba shan wey ah, hadda ibn abi cumar fii riwaayatihi fi alxurumi walixraam xurum qofka isagoo muxrima ama fi lxurumi isagoo ku jira eh, xaramka iyo walixraami isagoo muxrima xadaanii xarbala bnu yaxya qaal abarana ibnu wahbin qaal abaranii yuusca bnu shihaab qaal abarani saan bn cabdilaah ana cabdalahi bn cumar radi allah canhuma qaal qaalad xabsatu waxay tiri zawju nabi sala la alay slam qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi hamsun shar xayawaanka kamida min adawaabi dawaabta kamida waxaa duulaya xataa dawaab baa laska dhiye uu degi mararka qaar kulluhaa dhammaan faasiqun weeyaan laa xaraja calaa man qatalahunna qofkii dilana wax xaraj iyo culays iyo dhibaato oo ka soo gaari malaha alcaqrabu hingaranihii iyo masaski walquraabu iyo tukaha iyo walxidaatu shimirtaasi gubaysa ee dafada lihaahdo iyo walfaratu jiirka iyo walkalbu alcaquuq eyga saa'ilka ah ee daalimka ah ama ariga weerari ama dadka weerari ama carruurta xaddaana axmed bnu yuunus qaal xaddaana zuhayr xaddaana zayd bnu jubayr ana rajula nin baa sa'ala ibna cumar wuxuu su'aalay maa yaqtulu lmuxrim min adawaab muxrimka muxuu dili oo u bannaan inuu dilo dawaabteeduu socdo faqaala wuxuu yidhi ahbaratnii ixdaa niswati min rasuuliillah haweenka nabiga qaar ka mid ah waxay ii sheegeen waa caaisha iyo xabsa ibnu cumar wuxuu ka warinaya hadda uunan magaceedu sheegin walaashii xabsa wey annahu amara wuuuinahu nabigu inuu amara amray ayay ii sheegtay aw umira la amray an tuqtala in eh, la dil alfaanatu jiirka iyo walcaqrabi ganallaha iyo walxidaatu baasha hadee la yidhaahdo shimbirtaas bugaza weeyaane walkalb alcaquur walquraan qaala xadana shaybaan bnu faruuqa qaala xadana abu cawaana wadax can zayd bnu jubayr qaal sa'ala rajulu min eh, ibnu cumara nin baa cabdullaahi bin cumar su'aalay maa yaqtulu rajulu ninka ama qofku muxuu dili karaa min adawaabi wahuwa muxrim isagoo xaj ama cumro ku jiro laakiin layidhi laa taqtuluu sayd ilahay uu yidhi maxaase loo ogolyahay qaala wuxuu yidhi xadaatnii ixdaa niswati annabiy nabiga haweenkiisa mid ka mida ah sala allah alay wasalam oo xabsee waxay ii sheegtay annahu rasuulku kaana yaamuru inuu amri jiray biqatli kelb eyga in la dilo eygii weliba alcaquub eygoo dhan ma aha waa midka daalimka ee saa'ilkae weeraraya walfaaratu jiirka iyo walcaqrabu waalgaangaralaha iyo walxudayaha dafada iyo walquraabu tukaha iyo walxayata abeesada iyo masaska qaala wa fi salaati ayda salaada gudaheedana waa lagu dila salaada gudaheedana waa lagu dila hadduu kusawarno ama ku dhawe dhag baa ka sinaysa laakiin dubeelaha soco salaada gudaheedu dagaal ma gelaysid fi salaat waxaa weeye hingaralaad aragtay oo salaada ku jira hoostaada maraayo dhag baad ka siinaysa waxba salaadaada ma yeelayso وxadثna yaحyى بن yaحyى qال قرأت عlى mالك عن نافع عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal خمس min الdawaabi laysa calى الmuxrim qofka muxrimka korkiisa maaha fii qatlihinna shantaa dilkooda junaaxu wax dembi ah alquraaba walxidaatu walcaqramu walfahna walkalb alcaquur xadaana haaruun bin cabdilaahi qaal xadaana maxamed bnu bakr qaal xadaana ibnu jurayji qaal qultu linaafic waxaan ku yidhi maada samicta ibnu cumar cabdulahi bin cumar maxaad maqashay radia allahu canhu yuxilu asagoo bannaynaya lilxaraami qofka muxrimkaa qatlow dilkiisa min adawaabi daabadaha iyo dhul socodka qofka muxrimka maxaa loo xalaaleeyey inuu dilo faqaala wuxuu yidhi lii naafic wuxuu igu yidhi qaala cabdulaahi wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay calayh salaam oo yaquulu leh hamsun shan min adawaabi dhul socodkaa laa junaaxa wax dembiga kaama soo gaaray calaa man qatalahuna qofka dila fii qatlihina dilkooda ku dambaabi maayo alquraabu tukaha iyo walxidaatu dafada iyo meeshaasi qoreyda la yidhaha walcaqro hingaralaha iyo walfaaratu jiri kalib alcaqro qaala waxadaana qutayba bnu saciid wabnu rumxin can ilaydi bni sacdin xaw xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana jariir yani ibnu xaazib jamiican can naafi xaw xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadana cali bn musr xaa xadana ibnu numayrin qaal xadana abi jamiican an ubaydilaahi xaa xadana abu kaamil fudayl bn xuseyn aljaxdari qaal xadana xamaad qaal xadana ayuub xaa xadana ibn muana qaal xadana yaziid bn haaruun akhbarana yaxya bnu saciid kullu haaulaa'i can naafic bay ka wada wariyeenoo can ibni cumara radi allahu canhumaa can inabiy sal l slam bimidli xadiidi maalik ibnu jurayd maalig ibnu jurayd ba marka la mutaabaceeyey raggaan ayaga ahee ka warinaya ninka la yidhahda naafic ayaa wada mutaabaceynaya walam yaqul axadu minhum mid ka midahana muunan dhihin can naafic ka warinaayo can ibni cumara radi allah canhuma samictu nabiy sal slam ma dhihin ilaa ibnu jurayd mooyaane waxdow keligii waqad taabaca ibnu jurayd waxaa ku raacay calaa dalika ibnu isxaaq ibnu isxaaqna laysa calaa shardi muslim ibnu isxaaq moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar almadani mutaabacaadku ku keenaa usuusha muslim lagula xisaabtamaayo shardigiisii ee kitaabkiisa shardigii uu shardaystay inuu sixaaq u shardaystay usuushaasi ma soo gelaayo wixii mutaabacaada yuktafaru fi lmutaabacaati washawaahidi maa laa yuktafaru fi lusuul usuusha sanadkeeda wadata ee nabiga alay slam ku arooraysa taasaa rabaa in laga hubsado imaam muslim talaqat ilummatu bilqabuul ummadda dhan waxa isku raacday inuu yahay muslim iyo bukhaari labadaba inuu la aqbalo waxa ku jira waay markaa ama sanad baabka ku yimaada ama mutaabaca ama athar ama tacliiqaada ma aha usuusha ka soo galayaan marka ibnu xamed binu isxaaq waa nin sunanka ayaa wariya isaguna waa saduuq mudlis weeye xadiidkiisa haddii cancana uu ka badbaado iyo tadliis xasan buu noqdaa waxaddaanii fudayr binu sahl qaala xaddaana yaziid bnu haaruun qaala akhbarana moxamed bnu isxaaqin can naafic wa cubaydillaahi bn cabdillaahi can ibni cumara radi allahu canhuma qaal samictu nabiya nabiga calay salaam baa noqlo yaquulu leh hamsun laa junaaxa fii qatli maa qutil han laa junaaxa dembi ma lah fii qatli maa shantaasi fii qatli maa wixii fii qatli dil maa qutila wixii laga dilo minhuna ayaga dilkoodaasi fi lxarami xaramka gudihiisa iska dhan meel kale masjidulxaram baad ku dhex dilaysa wadakara bimilihi وxadثna yaحyى بن yaحyى وyaحyى بن أyوب qتيبة بن xujr qال yaحyى بن yaحyى أخبرna وqال الآخرون xadثna إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديناr أنه سمع عبد الله بن cمر رضي الله عنهma يقول qاla رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم خمس man qaتلهna شhan ninkii dilaa wahuwa xaraam asagoo muxrim ah oo xaj ama cumro ku jira xaramkan hadduu raba ha joogee falaa junaaxa calayh korkiisa dambi ma aanan fiihinna dilkooda alcaqrabu inkaralaha ama dabaqallooca walfanatu jiirka walkalbu eyga alcaquur jaarixa ee wax dhaawacaayo wax dilaaya waalquraabu iyo tukaha iyo walxudayaa xungurufta walafdu liyaxya bnu yaxya waa lafdiga xadiidka iskale yaxya bnu yaxya atamiimi yaxya bnu yaxya atamiimi ama yaxya bnu ayuub iyo qutayb bnu saciid iyo xadiidkan macnaha xadiid lamida ah xagga macnaha laakiin lafdiga kaga duwan ayay keenaan waxayna ka mid tahay diqada imaam muslim raximah اllahu tacaala fii tartiibi riwaayaadka iyo xagga siiqda siiqooyinka eh, eh, siiqatu eh, riwaaya iyo qaabka uu u tartiibiyey marka la fiiriyo bukhaari waa kaga horeeya dhankaas wallah aclam bilahi tawfiq sala allah wasalam ala